بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الطحاوي رحمه الله وحير الشيخ ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم وين آخرنا انتهى وحير والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام إن لقى آمن نغضو ciqaabta ilaahay iyo in laga quusto naxariista ilaahay labadaa arin yanqulaani waxay qofkii ka rarayaan can milati lislaam bimacnaa waa arin gaalnimaha buu sheikhu uga jeedaa wa sabiilu lxaqi wadada xaqa ahina baynahumaa labadoodaas dhexdooda ayay ahaatay liahli lqiblati waxa weye dadka ahlu qiblaha ah ee muslimiinta ah xaalay u sugnaatay walaa yakhruju alcabdu addoonku ka bixi maayo min aliimaani iimaankii ka bixi maayo ilaa bijuxuudi maa inuu dafiro kii mooyaane adkhalahu waxa weeye galay uu ku galay fiihi islaamnimada waliimaanu iimaanku huwa aliqraaru billisaan waltasdiiqu biljanaan sheekhu raximah اllah alamnu wاliyaasu yanqulaani can milati اlislaam waa aslun min usuuli اlictiqaad usuusha ahlu sunnaday ka mid tahay waxaa loo yaqaano alkhawf wاlrajaa inuu labadaa kulansado addoonku oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisana uu rajeeyo oo aanu ka qusanin ciqaabka ilaahayna uu ka boqo oo aanu aamin ka noqonin labada arrinoo wada socda alkhawf wاlrajaa labudda min aljamci baynahuma bay ahlucilmigu yidhaahdeen waxaa lagama maarmaana inuu qofku kulansado oo aanu waxaweye mid gaar la noqonin khawf qura aanu waxaweye ku sugnaanin rajayn keliyana aanu ku sugnaanin ee uu labadaa kulansado waxaa ku yimi fii saxiixi muslim nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yamuutana axadukum ila wahuwa yuxsinu danna birabbih midkiinna iyaanu dhimanin isagoo daniga rabbigii u wanaajisanaya mooyaane marka ahlucilmigu waxay idhahdeen xaaladda qofku uu waxa weeye sakaraadayo ee uu ka boqaysa walaha od xaaladda xagga rajadu u badinaya xagga rajada ayuu u badinaya laakiin markuu caafimaad qaba caadi yahay labada arrinba waa inuu waxa weeyaan uu ku sugnaadaa haddii uu khowf keliya ku sugnaado waa arinkii khawaarijtu la timi waa min ictiqaadi اlkhawaarij khawf keliya hadduu ku sugnaado oo naxariistii ilaahayba subxaanahu wa tacaala aanu rajaynaynin ee uu baqaya uun kii dembi ku dhacba u yidhahdo waa gaal hada khaarijiyun hadduu rajaa qura ku sugnaadana oo dembi kastaoo lagu dhaco u yidhahdo waxba yeeli maayo kaasina waa irjaagii waa murji'adii labadaba in la wada qaato ayay tahay hadduu xubbi keliya ku sugnaada bay culimmadu yidhaahdeen iyo jacayl qura oo yidhahdo anu ilahay u caabudayaa jacayl aan jecelahay oo qura laa khawf aan ciqaabkiisa ka baqayo walaa rajaynaan rajaynaya naxariistiisa waxaan u caabudayaa ilaahay jacayl aan jecelahay oo qura hadduu sidaa yidhaahdana waa suufi kaasina waa suufi waa saddexda daraf markaa saddexdiiba in la wada kulansado ayay tahay suufiyada waxay yidhahdaan ilahay waxaan caabudaynaa jacayl aan jecelahay oo keliya bes inaanu ka baqaynana maaha inaanu rajaynayna naxariistiisana maaha saa daraaddeed bay ahlu sunnaha ku tashniiciyeen markay ahlu sunnuhu yidhaahdeen ilahay waxaan caabudaynaa inuu jannadiisana geliyo naartana naga fogeeyo ayaanu ilaahay u caabudaynaa markay ahlu sunnuhu sidaa yidhaahdeen ayay ku tashniiciyeen markaasay yidhahdeen yacbuduuna allaha khawfan min lada falladaa qad cabaduu laa rabbana yacbuduuna allaha ilaahay bay waxay u caabudayaan khawfan min lada naarta laba la yidhaahdo baqitaan ay ka baqayaan bay ilaahay waa caabudayaan mar hadday sidaa tahay falada qad cabaduu laa rabbana naartaasay dee caabudeeni rabbigiin may caabudin walidaari lkhuldi sallow laa lahu daartii daarulkhuldiga la odhan jiray waa jannadii ayay u tukanayaan ee ilaahay umay tukanin markaasay idhahdaan shibhu qawmin yacbuduuna alwahana waxay shabahaan dad waxa weeye waan iyo sanam caabudaya marka haada ictiqaadu asuufiya marka xubi qura looma baahna rajaa keliyana looma baahnaa khawf keliyana looma baahnaa saddexdoo wada socda ayaa ahlu tawxiidka waxa weeye ay tahay dariiqadoodu iyo waxa weeye sabiilkoodu wasabiilu lxaqi baynahuma liahli اlqibla kadib wuxuu yidhi shiikhu walaa yukhriju اlcabdu walaa yakhruju alcabdu min aliimaani ila bijuxudi maa adhalahu fiih addoonku kaga bixi maayo iimaanka inuu dafiro kii iimaanka soo geliyey mooyaane arrinkaasi waxyaabaha shiikha lagu naqdiyey bay ka mid tahay ictiqaadkii ahlu sunnana ma aha in la yidhaahdo qofku diintii wuxuu kaga baxayaa juxuud inuu la yimaado uun oo wax dafiro ayuunbaa diinta lagaga baxaa ictiqaadkii murjiada ictiqaadkoodii weeye sidaa daraaddeed baa sheikha meelaha lagu naqdiyey ay ka mid tahay waayo ahlu sunnu waxay qabaan waxyaabaha diinta lagaga baxaa waxyaabo fara bay noqdaan nawaaqidu way fara badan tahay qofku isagoon juxuudba la imanin oon waxbaba dafirin ayuu gaaloobi karaa hadduu waxwe ku jeesjeeso shay diinta ka mid ah. hadduu ku jeesjeeso dee uu ku gaaloobaya waxbana muu qul abilaahi waaaayaatihi warasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum hadduu sujuudo ilahay hayrkii wuu ku gaaloobayaa hadduu ilahay hayrkii wuxu gowraco hadda waxba ma dafirin ninkaas ilahay hayrkiiba wuxuu gowracay wuu ku gaaloobayaa marka nawaaqidu way fara badan tahay shaykhulislaam maxamed ibni cabdulwahaab toban buu tiriyaa nawaaqida ka mida waanun tusaalaynuu shiiku tusaalaynayo kuwa ugu muhiimsanaa sheegsheegaye nawaaqidu way farabadan yihiin saa daraaddeed in la yidhaahdo islaamnimada wax lagaga bixi karaa un in wax la dafiro juxuud lala yimaadaa hada ictiqaad lmurjia ku tanabuh sheekhuna meelaha lagu intiqaaday ayay ka mid tahay waliimaanu huwa aliqraaru billisaan waltasdiiqu biljanaan iimaanku wuxuu yidhi sheekhu eh, axaawi raximah ullah aliimaanu iimaanku huwa aliqraaru billisaan waa in carabka laga qiro watasdiiqu biljanaan lagan rumeeyo qalbiga kaasaa iimaan la yidhaahdaa wa jamiicu maa saxa can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam dhammaan wixii ka ansaxay nebigana oo min asharci ahaaday wuxuu nebigu sharci gareeyey iyo walbayaani wuxuu nebigu bayaamiyey caddeeyeyba kulluhu xaqun dhammaanteed waa xaq weeye iimaanku waaxidu waa mid keliya wa ahluhu ahelkiisuna waxa weeye fiihi iimaanka dhexdiisa sawaawan waa ku siman yihiinoo kuma kala waxa weeye sarreeyaan watafaadulu kala sarayntu baynahum waxa weeye dhexdooda ay kala sarreeyaanna bilkhashyati watuqa waa baqitaana ilaahay ka baqaan iyo alla kacabsiga un weyn iyo wa mukhaalafati alhawa iyo waxa weeye hawada in la khilaafo iyo sida jeceshahay wa mulaazamati iyo in la laasimo sida mudnaashaha badan leh ee wanaagsan in la laasimo arrinkaasaa lagu kala fadli badanayaa ee waxa weeye iimaanka sida kale dadku waa ka siman yihiin waalmu'minuuna mu'miniintu kulluhum dhammaantood awliyaau araxmaan awliyadii ilaahay weeyaan waa kuwa ilaahay u gargaarayo ee u nusraynayo ee uu jecel yahay wa akramahum cinda allaahi kooda ugu sharafta badan ilaahay agtiisana awacuhum waa kooda ilaahay ugu ateecitaanka badan leh wa atbacuhum uguna raacitaanka badan leh lilqur'aani qur'aanka waliimaanu iimaanku huwa aliimaanu biاllaah waa in ilaahay la rumeeyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa la rumeeyo wa kutubihi kutubtiisa la rumeeyo wa rusulihi rusushiisa la rumeeyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe la rumeeyo walqadari qadarka la rumeeyo khayrihi kiisa khayrka ah iyo wa sharihi kiisa sharka ah wa xulwihi kiisa macaan iyo wamurihi kiisa qadhaadhba min allaahi tacaala ilaahay xaggiisa ay dhammaan ka ahaadeen wa naxnu anaguna mu'minuuna bidalika kaa waa rumaynaynaa kullihi dhammaantii laa nufariqu kala tagsiin mayno oo kala kaxayn mayno bayna axadin cid oo min rusulihi ilaahay rusushiisa ka mida kala kaxayn mayno oo qaybna rumayn mayno qaybna beenin mayno dhammaan waan wada rumaynaynaa wanusadiquhum waa rumaynaynaa kullahum dhammaantood calaa maa jaauu bihi wixii ay la yimaadeen ayaanu u rumaynaynaa wa ahlu lkabaa'iri min ummati muxamadin wuxuu sheekhu ka hadlayaa raximahullah masalada iimaanka aliimaan tacriifka iyo waxa weeye sida ay dawaaiftu ku kala tageen ayaynu insha allahu tacala soo khulaasaynaynaa tacriifka uu sheikhu inoo qoray aliimaanu huwa aliqraaru billisaan waltasdiiqu biljanaan ma aha tacriifkii ahlusunnaha waa tacriifkii murjiada murjiat lfuqaha niman la yidhaahdo oo xanafiyada ah ayaa masalada masalada iimaanka la yidhaahdo way ku simbirirdeen aliimaan marka la tacriifinayo xanafiyadu dariiqii ahlusuna way ka leexdeen kaa kaley dhufteen sidaasaa wax loo bixiyey murji'at اlfuqahaa dariiqaasaan waa abu jacfar maray raximahullah meelaha lagu intiqaaday ayay ka mid tahay sheikha waayo in la yidhaahdo iimaanku waa qowlun bilisaan wa ctiqaadun biljanaan labadaasoo qura iimaan la ysku yidhaahdaa ahlu sunnu ma qabaan ahlu sunnu waxay qabaan aliimaanu qowlun bilisaan wa camalun biljanaan wacamalu bilarkaan saddex arrinoo la isu geeyey baa iimaan laysku yidhaahdaa qowlu bilisaan afka in lagaga dhawaaqo qalbiga in laga ictiqaadiyo xubnahana laga camal falo marka murji'ada fuqahadu xanafiyadu waxay ka saarayaan iyagu acmaashii bay ka saarayaan acmaashii jawaarixda ayay waxay ka saarayaan iimaankii waxay leeyihin iimaan waxaa laysku yidhaahdaa qowlun bilisaan iyo ictiqaadun waxaweye bilqalbi sidaasaanu sheikhu ku tacriifiyey waana qalad arrinkaasi arrinkaasina waa qalad oo waa ictiqaadkii murjiada murji'ada ayaa waxay ugu qaybsameen masalada iimaanka dhowr daa'ifo ayay ugu qaybsameen qayb ka mid waa kuwanoo waxay yidhahdeen iimaan waxaa la ysku yidhaahdaa qowlun billisaan wa biljanaan waa kow qolna waxay yidhahdeen murji'ada ka mid ah maya iimaan waxaa la yidhaahdaa qowlun billisaan faqad bis afkoo lagaga dhawaaqo oo keliya ayaa iimaan la yidhaahdaa daa'ifo ka mida murji'ada sidaa tidhi kaasina waa baatil waayo waxaa ka dhalanayaa munaafiqiintu inay muminiin ahaayeen de ahayn afkay kaga dhawaaqayeen laa ilaaha ila allah muxamed rasuulu ullah afkay kaga dhawaaqayeen soo maah laakiin qalbiga ugumay jirin ilahayna wuxu uhi wa min annaasi man yaquulu aamana biاllahi wabiاlyowmi اlaakhiri wma hum bimuminiin muminiinna ma aha cinda haulaa kuwan agtoodana waxa weeye cidda afka ka tidhaahda ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxamadan rasuulu اllah waa mumin bay yidhaahdeen waa daa'ifo ka mida murji'ada oo alkaraamiya la yidhaahdo qolo saddexaad waxay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa maya ee iimaan waxaa la yidhahdaa altasdiiqu bilqalbi qalbigo laga rumeeyo ictiqaadun bilqalbi qalbiga hadduu qofku ka rumeeyo sida xaqa ah oo qalbiga ka ictiqaadiyo fa hada muminun bay idhahdeen kaasna waa baail waayo waxaa ka dhalanaya abu aalib inuu mumin ahaa waayo u rumaysnaa nebi maxamed sal allahu calayh wasalam xaqnimadiisa inuu xaq yahay oo diinta lala soo diray inay diin xaqa tahay abu aalib uu rumaysnaa ashcaartiisana caddaynaysay walaqad calimtu biana diina muxamadi min khayri adyaani اlbariyati diinan walowla almalaamatu aw xadaari masabatan lawajadtanii samxan bidaka muiican dhaaranayey oo wuxuu lahaa walaqad calimtu biana diina muxamadin wallaahi xaqiiqeen waxaan ogaaday oo aan yaqiinsaday diinta nebi maxamed inay tahay min khayri adyaani اlbariyati diinan diimaha oo dhan diinta ugu khayrka badan le ugu fiican inay tahay ayaan yaqiinsaday buu yidhi diinta nebi maxamed ee in lay caayo o lay dhaleeceeyo daraaddeed ayaan inaan raaco waxwa diiday haddaba u fiirso wuu ictiqaadsanyay soo muumin miyuu ku noqday la waa kii ku dhintay gaalnimadii isagoo waxaa leey millata cabdilmualib baan ku dhimanaya isagoo leh waa kii sidaa ku dhintay marka in la yidhahdo qowlun ictiqaadun bilqalbi keliya ayaa iimaan ahaa waxaweye kaasna waa qalad waa arrin baatila weeye qolo kale waxay idhaahdeen oo murjiada ka mid a ah. waana siday jahmiyadu ku tageene eh. iimaan waxaa la yidhaahdaa macrifatu lqalbi kuwaasaaba ugu daranba ilaahay in la garto ilaahay hadduu qofku gartaba fa huwa muuminun ayay murjiada qaarkood yidhaahdeen haddii sidaa lagu tago ay jahmiyadu ku tageen oo qayb murjiada ka mida weeyaane adduunkaba ma jirayy qof gaali waayo dee gaaladu rabbi waa yaqaanaa gaalada oo dhan iyo aabahooda waa ibliis ibliis rabbi waa yaqaanay waa rabbi rabbi rabbi bima aqwaytanii rabbi bima aqwaytanii rabbi andirnii rabbi rabbigaasuu hayey soo rabbi garan maayo haddana maca daalika waa kaafir waa gaal fircawn oo ilaahnimo sheegtay rabbi waa yaqaanay ilaahay baa qur-aanka inagu sheegay wajaxaduu biha haye wastayqanathaa anfusuhum adiladii iyo aayaadkii nebi muuse la yimi way dafireen fircawn iyo ciddii raacday laakiin alla wuxuu yidhi wastayqanathaa anfusuhum nafahoodu way yaqiinsatay oo sidii xaqa ahayd way garteen laakiin inay raacaan bay diideen yuhuuddii waxaa la sheegay aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abna'ahum nabiga sal lahu ala inay raacaan xasad bay u diideene waxaa la yidhi yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum marka haddii la yidhaahdo iimaan waxaa la yidhahdaa macrifat lqalbi gaalba ma jirayba gaaloo dhan ma ilahy waa yaqaanaa idarkaasina waa baail wey isku soo uruuri ahlu sunnu waxay yidhahdeen iimaan waxaa la yidhaahdaa alqowlu billisaan walictiqaadu biljanaan walcamalu bilarkaan yaziidu biaacati araxmaan wayanqusu bidacati shaydaan shan nuun oo la isu geeyey ayaa iimaan la ysku yidhahdaa buu yidhi ibnulqayim raximahullah shan nuun oo la isu geeyey qowlun billisaan wa camalun bilarkaan xubnaha wa ictiqaadun biljanaan yaziidu biaacati araxmaan wuxuu ku siyaadaa aacada ilahay la aeeco wayanqusu biaacati shaydaan wuxuuna ku nuqsaanmaa aacada shaydaan la aeeco ayuu ku nuqsaanmaa marka warkaasi sheekha waa lagu intiqaado waxa la yidhi sheekhow ictiqaadkan ictiqaadkii ahlu sunna ma aha waa ictiqaadkii murjihada wuxuu kaloo shiikhu inoo sheegay dhammaan waxaa nebiga xaggiisa ka yimi sala allahu calayhi wasalam waxa weeye oo sharci ah ama bayaan ahi kulluhu xaq nebiga sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa labaa loo qaybiyaa sida uu shiikhu sheegay waa sax mid waxa la yidhaha sunna bayaaniya bayaan midna waa sunna tashriiciya mid waa sharci oo mid horta waa bayaanoo qur'aan bay caddaynaysaa qur'aan ayaa caddaynaysaa oo xadiista qaarkood mujmal qur'aanka ku jiraa ayuunbay sii bayaaminaysaa bayaan baa la yidhaahdaa midna waa shar tashriicoo waxa weeye qur'aanka wax ku yaalla ma caddaynayso ee waa sunno waxa weeye ibtidaa'iya baa la yidhaahdaayo nebigu sal allahu alayh wasalam isagu toosu tashriiciyey marka labadaa qaybood ayay sunnadu u qaybsamaysaa labaduna waa xaq labadubana waa xaq wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuux wuxuu kaloo shiiku yihi waliimaanu waaxidun waahluhu fiihi sawaa iimaanku waa mid keliya ma ziyaado mana nuqsaanmo ehelkiisuna waa isku mid halkaana shiikha waa lagu haystaa oo ictiqaadka murjiada weeye waayo ahlu waxay qabaan iimaanku waaxid ma iimaanku yaziid wayanqus ilaahay baa aayaad fara badan ku sheegay waxaa ka mida qowluhu tacaala liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim wayaziid allahu aladiina اhtadow huda iyo aayaad kale faraha badan xadiista nebigana waa lagu sheegay iimaanku inuu ziyaado nuqsaanmo nebigu wuxuu yihi sala اllahu alayh wasalam man ra'a minkum munkara falyuqayirhu biyadih fain lam yastadc fabilisaani fain lam yastadc fabiqalbih wadalika adcafu aliimaan marka iimaanku inuu kala daciifsan yahay oo kala qawisan yahay ayuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam laakiin murji'ad waxay idhahdeen iimaanku waa waaxid ma ziyaado mana nuqsaanno sidaa daraaddeed murji'ada fuqahada loo yaqaano murji'at alfuqaha oo xanafiyada iyo ahlu sunnaha marka masaa'isha iimaanka la joogo farqibaa udhexeeya ma aha waxa weeye khilaafku khilaaf suuriya sida uu shaarixu taxaawigu sheegay furuuq baa udhexaysa furuuqda waxaa ka mida waa midda koobaad farqiga koobaad iimaanku ma siyaado mana nuqsaanmo ayay yidhahdeen murjiat اlfuqahaa ahlu sunnuna waxay yidhahdeen iimaanku waa ziyaadaa waana nuqsaanmaa hada farqun farqiga labaad ahlu waxay yidhahdeen acmaasha jawaarixdu iimaankay ka mid tahay murjiat اlfuqahana waxay yidhahdeen ka mid ma aha farqiga saddexaad murjiat fuqaha waxay yidhaahdeen afsaqu lfaasiqiin faasiqiinta ugu fisqiga badan leh iimaanuhu ka iimaani abi bakrin qofka khamriga cabaya ee zinaysanaya ee waxadaya ee mufsidka ah ee dadka laynaya mar hadduu ashahaato ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an rasullah yidhi iimaankiisu ka iimaanka abubakar buu lamid yahay waa isku iimaan saasay leeyihin murjiat murjiadu qodobka afaraad ee ay kaga duwan yihiin ahlu sunnaha waxay leeyihiin qofku iimaankii wux kaga bixi karaa oo ku gaaloobi karaa bijuxuudi ma adkhalahu juxuud keliya furuuq fara badan baa udhaxaysa ahlu sunnaha iyo murji'ada masalada iimaanka marka la joogo marka kala dariiq bay mareen qolna dariiqaasay martay qolna dariiqii saxda ahaa wa anna siraadi mustaqiiman ayay hayaan waa kala nooc marka masaa-isha lagu tanabaho insha allahu tacaala oo taxaawiga ku yaala wuxuu yidhi watafaadulu baynahum bilkhashyati watuqa waxa ay ku kala fadli badan yihiin oo quri waa taqwada iyo iyo alla ka cabsiga uun wuxuu meesha ka saarayaa acmaashii jawaarixdu inay iimaanka ka mid tahay acmaasha jawaarixdu iimaankii waa ka mid maaha taqwada iyo alla ka cabsiga oo qura oo camaluictiqaad ah waxa lagu kala fadli tahay wlmuminuuna kulluhum wliyaa raxmaan taasi waa sax muminiintu dhammaantood waa ilaahay awliyadiisii ilaahay agtiisana waxa ugu sharaf badan ka ugu aicitaanka badan qur'aankana ugu raacitaanka badan ina akramakum cinda allaahi atqaakum muminiintuna dhammaan waa awliye ilaahay alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun mumin waxaa la yidhahdaa weli waxa la ydhahdaa weli kaasi waa weli ilaahay waxaa la yidhaahdaa waa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun dadka muminiinta ahi waa awliyada ilaahay laakiin awliyadii baa kala sarraysa awliyadii baan isku awliye ahayn midna wilaayadiisu waa naaqis midna wilaayadiisu waa taam isku mid ma aha waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin dadka waa la qaybiyey dadkii muslimiinta waa la qaybiyey uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum ظaalimu linafsih waminhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati biidn illaah saddexdaa qaybood baa loo qaybiyey saddexdaa qaybood ayaa loo qaybiyey isku mid maha dadku xagga iimaankana kama sinna xagga iimaanka kama sinna fa minhum aalimu linafsihi waa qofka macaasida dhex dabaalanaya waa aalimu linafsihi wa minhum muqtasidunna waa qofkii waajibaadka la yimi muxaramaadkana ka dheeraaday intaasumuu la yimi laakiin karaahiyadiibuu ku dhacayaa minhum saabiqu bilkhayraati biidn illaah kaasina la gaari maayo isaga waajibaadkii buu la yimi muxaramaadkii uu ka dheeraado makruhaadkii uu ka dheeraado sunnayaashii waa la yimi waka kaasna waa saabiqun bilkhayraat wuxuu kaloo shiikhu yidhi waliimaanu huwa aliimaanu biاllaahi wa malaa'ikatihi halkaasna wuxuu ku tiriyey arkaantii iimaanka arkaan اliimaan ayuu ku tiriyey markii nebiga uu u yimi jibriil calayh الsalaatu wasalaam ee uu iimaanka weydiiyey nebigu wuxuu ka jawaabay aliimaanu an tu'mina biاllaahi wa malaa'ikatihi wa ila akhir اlxadiiث wanaxnu muminuuna bidalika kulihi dhammaan waan rumaynaynaa buu yidhi shiikhu taa madkuurkaa la soo sheegay mana kala farqinayno rususha ilaahay qayb ka mida ah. oo qaybna rumayn mayno qaybna beenin mayno dhammaan waan wada rumaynaynaa qolada kala farqinaysa waa la gaalaysiiyey ina aladiina yakfuruuna biاllahi warasulihi wayuriiduuna an yufariquu bayna allahi warasulihi wayaquuluuna nu'minu bibacضi wanakfuru bibacضi wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqa horena waxaynu soo sheegnay qofka rasuul qura beeniyaa inuu ka dhigan yahay rusushii oo dhan baynu beeniyey waayo rusushu isku hadaf bay ku warramayeen hadaf keliya iyo asal qura ayay ku wada socdeen wuxuu yidhi sheekhu raximahullah wa ahlulkabaa'iri min ummati muxamadin sala allahu alayhi wasalam fi nnaari laa yukhalladuun wa ahlulkabaa'iri ahlulkabaa'irka dadka kabaa'irta u saaxiibka ah oo min ummati muxamedin sala allahu alayhi wasalam ummaddii nebi maxamed ka midii laa yukhalladuuna fi nnaari naarta hadday galaan lagu waarin maayo laa yukhalladuuna lagu waarin maayo fi nnaari naarta lagu waarin maayo idaa maatuu hadday dhintaan wlxaal hum iyagu muwaxiduuna ay yihiin kuwa muwaxidiina oo towxiidka haysta wain lam yakunuu taa'ibiina hadday doonaanba yayna noqonin kuwa toobad keenaye hadday sidaa ku dhintaan waxa weeyaan hadhow toola naarta kuwaari maayaan bacda an laqow allaha kadib markay ilaahay kula kulmeen caarifiina xaalay yihiin kuwa ilaahay towxiidka waxaweye u gaar yeelaya caarifiina wuxuu odhanayaa shaarixu waxaa ka wacnayd inuu shiikhu yidhahdo muwaxidiina waayo macrifo quri xooma tarayso caarifiina xaalay yihiin kuwa towxiidka ilaahay subxaanahu watacaala u gaar oo mu'miniina ilaahayna rumaysan subxaanahu watacaala wahum fii mashii'atihi wa xikmatihi waxayna ku dhex sugan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala doonistiisa iyo mashii'adiisa iyo xukunka ilaahay ayay ku sugan yihiin xukmihi in shaaa hadduu doono ghafara lahum ilaahay waa u dhaafayaa dunuubtoodii wacafaa canhum waanu iska cafinayaa bifadlihi galladiisa iyo fadligiisaanuu ku cafinayaa markaasaa sida ay jannada ku gelayaan kamaa dakara caza wajalla fii kitaabihi siduu ilaahay ku sheegay kitaabkiisa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wayakfiru alle waa u dhaafaa maa duuna dalika intaa wixii ka sokeeya shirkiga wixii ka sokeeya alle wuxuu u dhaafaa liman yashaau ciduu doono inuu dhaafo wain shaaa hadduu ilaahay doonana cadabahum waa ku cadaabayaa oo fi naari naarta dhexdeeda ayuu ku cadaabayaa bicadlihi cadaaladiisa cidna alle muu dulminin ilaahay subxaanahu watacaala cidna muu dulminin uma intaa dabadeed yukhrijuhum wuu ka soo saarayaa minhaa naarta xaggeedii biraxmatihi naxariistiisa ayuu kaga soo saarayaa iyo wa shafaacati kuwa shafeeco qaadaya ergeynaya ergadooda ayuu kaga soo saaraya wa min ahli aacatihi waxa weeye kuwa aacada u ah kuwa ehelka u ah taacadiisa waxaweye ka mida uma yabcauhum ilaa jannatihi kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo saarayaa jannadiisa ayuu u saarayaayo aakhirka janna ay ku dambaynayaan wadalika arrinkaasina wuxuu ku dhacay biana allaha tacaala ilaahay subxaanahu watacaala tacaala tawallaa inuu ka weli yeeshay ahla macrifatihi waxa weeye cidda towxiidkiisa u ehelka ah inuu ilaahay weli ka yeeshay ahla macrifatihi bimacnaa ahla towxiidihi walam yajcalhum oo aanu ka yeelin fi daarayni labada daarba daarta adduunyada iyo daarta aakharaba aanu ka yeelin ka ahla nukratihi kuwa ilaahay inkiray ee waxaweye gaalada ah inay kuwaa la mid yihiin aanu ka yeelin aladiina kuwaasoo khaabuu hoogay oo ku khasaaray fii hidaayatihi ilaahay hidaayadiisii iyo hanuunkiisii waxway ku khasaaray walam yanaaluu oo aan gaadhin min wilaayatihi ilaahay wilaayadiisii iyo waxa weeye inuu ilaahay weli ka dhigtana aan gaadhin allaahuma yaa waliya alislaami wa ahlihi wuxuu sheekhu yidhi markaa waa duceeyey wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow yaa waliya alislaami wa ahlihi ka waxa weeye islaamka naasirka u ah ee u gargaarayow ee islaamka ehelka u ahow abitnaa cala lislaam islaamnimada ilaahu nagu sug xataa nalqaaka bih ilaama ayaan kugula kulmayno ilahu islaamnimada nagu sug aamiin wuxuu sheekhu raximahullah halkana ka hadlayaa ahlu kabaa'irka min ummati muxamadin sala allahu calayhi wasalam horta kabiira maxaa la yidhahdaa awalan kabiira waxaa la yidhaahdaa waa dunuubta shirkigana ka sokaysa sakaa'irtana ka sarraysa dunuubtaasaa kabaa'ir la yidhaahdaa ahlucilmigu markay tacriifinayaan ikhtilaaf badan bay soo rareen oo laysku khilaafay laakiin waxaa ugu fiican sida shaarixa taxaaduguba sheegayo in la yidhahdo kabiiro waxaa la yidhaahdaa kullu dembin waa dembi kasta oo rutiba calayhi xaddun xad laga tartiibiyo oo la yidhahdo qofka waxaa sameeya xadkaasuu leeyahay rutiba calayhi xaddun aw khutima biqadabin aw lacnatin ama lagu khatimo inuu cadho leeyahay oo ilaahay u cadhooday ama lacnad leeyahay aw naarin ama naar loo khatimo naar loo sheegay in naar lagu gelayo aw tabara'a arasuulu sala allahu calayhi wasalam min faacilihi ama uu rasuulku ka tabaru'ay oo ka beri noqday cidda samaysa aw khutima waxa weeye aw nafyu liimaan ama dukira lahu nafyu liimaan culma qar wax ku dareen in iimaanka loo nafiyo oo laa yumin ma rumaynin laa yumin qofka sidaa sameeyey ma rumaynin xataa iyo wixii lamida tacriifka ama daabidkaas ayaa uu shaarixu odhanayaa ibn abilciz alxanafi intuu ikhtilaafka soo raro kabiire maxaa la yidhaahdaa kaasaa ugu fiican dembi kasta oo xad loo sheegay ama qadab iyo cadho loo sheegay ama lacnad loo sheegay ama nebigu inuu ka beri noqday loo sheegay ama loo sheegay naar inuu gelayo ama iimaankaba loo nafiyey oo lili waxaa samaysaa iimaanba male iimaankiiba loo nafiyey dembigaasi wuxuu noqonaya kabiiruu noqonaya kabiiruu noqonaya kabaa'irtuna oo kale waaweyn yihiin xadiista qaar waxaa lagu tiriyey kabaa'irta ugu waaweyn alshraaku billah cuquuq qatlu nafsi sixirkii kabaa'irtu way kala waawan yihiin marka qofka dembi kabiiraa sameeya hadduu ka toobad keena inta adduunka la joogo de waa cadyahy towbata nasuuxa hadduu la yimaado alla waa ka aqbalaya insha allah laakiin hadduu kabiiro intuu sameeyey dembi kabiiraa buu sameeyey isagoon ka toobad keenin ayuu ku dhintay arrinkiisu muxuu noqonayaa waynagii shalay sheegaynay waxaa lagu qaybsamay waxa weeye afar qaybood ahlu sunne murjio muctazile iyo khawaarij oo isku kooxa waa saddex qaybood markaa muctazile iyo khawaarij waxay idhaahdeen qofkaa kabiirada intuu sameeyey ku dhintay waa naar buu ku waarayaa waa kaafir weeye naar baanu ku waarayaa hada qowl muctazila wlkhawaarij ee iyo khawaarij maxay isku khilaafsanaayeen yaa ii sheegaya hay nacam marka adduunka la joogo soo maaha markii adduunka la joogay iskhilaafsanaayeenoo khawaarijina tidhi annagu gaal baanu ku xukumaynaa gaal waa kaafir magacaasaan u bixinay markuu adduunka joogo muctasilana ay yidhahdeen may anagu kaafir u bixin mayne waxaan leenahay waa mansilatun bayna almansilatayn islaamnimana waa ka soo baxay kufrigiina wali ma gaadhin dhexdu maraya ninkaa gaabaska raacay hargeysa ku socdee jirka dhexsii socda allahu aclam waa gaadhaya mar waa gaadhaya soo maaha waka laakiin marka aakhire la tago waxay isku waafaqsan yihiin muctasiliya khawaarij ninkaas inuu gaal yahay naartana ku waarayo hadduu kabiire ku dhacay waxbuu xantay kamuu toobadkeenin waa ku dhintay naar buu ku waaraya been buu sheegay kamuu toobadkeenin uu ku dhintay naar buu ku waaraya cinda alkhawaarij walmuctasila murjiadan waxay idhahdeen maya maya hadduuba muwaxid ahaa oo tawxiidkiisa u baaqi ahaa waxba yeeli maayo waa kaamiluliimaan iimaankiisa waa waxa wuxuu taagan yahay meel sare waba ka nuqsaamin maaya bay idhahdeen ahlu sunnuhu waxay idhaahdeen horta ninkaasi magacan u bixinaynaa waxa weeyaan waa muminun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi waa kow aakhire marka la tagana waxaanu anagu leenahay taxta mashiiat illahi buu yaallaa taxta mashii'at illaah ayuu yaallaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu doonana bifadlihi wa cafwihi ayuu intuu ka cafiyo ayaa jannada dalaq u odhanaya ilaahay hadduu doonana naarta inta la geliyo lasoo cadaabo ayaa hadhow naarta laga soo saarayaayo naarta ku waari maayo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi nacam wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay wuxuu u dhaafaa shirki wixii ka hooseeya cidduu doonu u dhaafaa qaarna waa lagu cadaabayaa markaase hadhow tolo shafaacatu shaaficiin lagaga soo saaraya qaarna waxa weye inta loo dhaafaa jannada toos loo gelinaya kuwii haddaba lagu cadaabay ee naarta la geliyey wuxuu sheikhu yidhi hadhow tolo naarta waa laga soo saaraya biraxmatihi ama bishafaacatihi waxawey ashaaficiin ayaa lagaga soo saaraya hadhow tolo jannada loo diraya markaa ma'aalkoodu jannadu noqonaya inta dunuubtii ay sameeyeen naarta lagaga soo baabi'iyey ayaa hadhow jannada loo diraya axaadiista qaar waxay tilmaamayaan waxaa naarta laga soo saarayaa iyaga oo kal kalfaxmi muxtariqiina ah sida dhuxush oo kale madoobaaday oo gubtay ila naar bay soo galeen midda kale gaaladu markay naarta la geliyo iyagu ku dhiman maayaan alla wuxu uhi laa yamuutu fiiha walaa yaxya soo maaha waa gaaladii iyo munaafiqiintii laakiin dadkii muslimiinta ahaa ee ahlu tawxiidka ahaa ee kabaa'irta ay sameeyeen naarta ku galay axaadiista qaar waxa lagu sheegay inay dhimanayaan iyagu sidaa loo silcin maayo gaalada loo silciye iyaga iyaga naarta marka lagu tuuro way ku dhimanayaan hadhow toole waxaa naartii laga soo saarayaa iyagoo madoobaaday oo sida dhuxusha noqday oo gubtay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nahrulxayaa nahri la yidhaahdo webi la yidhaahdo webigii nolosha ayaa la sii marinayaa kiibaa la dhexgelinaya loogu maydhaya deetna wuxuu nebigu yiri sal l sl waa soo baxayaa ajsaamuhum waluxuumuhum jidharkoodii iyo waxa weeye hilibkoodiibaa dib u soo noqonaya sida maalan maalan midhuhu markay soo baxaan oo kale saasoo kale usoo baxayaan iyagoo qurux badan markaas iyagoo nadiifa oo qurux badan oo aan dab iyo qiiq iyo waxba ka muuqanin markaa jannada toos loo geenaya sidii nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam dadka ahlu tawxiidka qaarkoodna dunuubtii ay sameeyeen alla waa u dhaafayaaba markaasaa inta la qirsiyo demmigaa ma samayse ha kaa ma samayse ha ilahay waxu dhaya waan kuu dhaafay ordoo jannada toos u gal waanaarba soo marin ayay jannada toosu gelayaan dalika biana allaha tacaala tawalla ahla macrifatihi ilaahay subxaanahu wa tacala arrinkaas wuxuu ku dhacay buu yidhi dee inuu u gargaarayo dadka ahlu tawxiidka ah oo aanuu ka yeelin kuwa gaalada oo kale afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin am najcalu lmuttaqiina kalfujaar labadaas isku mid maaha kadib sheikh waa duceeyey allahuma ya waliya alislaami wa ahlihi habitna cala alislaami xataa nalqaaka bih masaaisha waaweyn ee ictiqaadiga ah ee ahlu sunne iyo khawaarij iyo muctasile iyo bimacnaa ahlu sunne iyo ahlubidca ay isku khilaafeen markuu sheikhu soo taqriiriyey ayaa wuxuu yidhi ilaahayow sida xaqa haddaba nagu sug sida xaqa ah ilaahu nagu sug waa sida loo baahan yahay qofku inuu naftiisa shirkiga uga bao weeye qofku waa inuu naftiisa nifaaqa uga baqaa qofku waa inaan odhanin anigu ahlu tawxiid baanahay maasha allah ha waan saxsanahayo waxaweye shirkiga waxaa ka aa usulu alaaa dadka lagaga celcelinaya qaar baa sidaa yidhi usulu alaaun muxuu ka warramaya se towxiidkii maaha kitaabu tawxiid muxuu ka warramaya se towxiidkii ka warrami maayo qaar baa waxay idhahdeen dadku waa muwaxidiin waa muslimiin maxaa maantaba kitaabu tawxiid lagaga soo celcelinaya arrinkaas waa qalad towxiidka in lagu celceliyo oo shirkiga laga baqo oo nifaaqa laga baqaa waa dariiqadii ambiyada nebiyulaahi ibraahim yaa ka fadli badnaa nebiyada ilaahay marka nebi maxamed laga yimaado sala allahu calayhi wasalam nebi ka fadli badnaa ma jirin haddana ilaahay wuxuu ka baryey ilahay ou shirkiga iga ilaali wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam nebi ibraahim muu odhanin aduu nebi baa tahay khaliil baa tahay shirkiga miya waxa weeye maxaad shirki wuu kuu soo dhowaan karaa ma odhan sidaa uu ka baqay shirkiga uu ka baqay shirkiga nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisii fadliga badnaa oo ay ka mid ahaayeen alcasharatu lmubashiruuna biljanna abu bakr iyo cumaan iyo cumar iyo cali iyo baaqi alcashara ayuu nebigu wuxuu ku lahaa akhwafu ma akhaafu calaykum ashirku lkhafii buu yidhi nebigu sala allah alay wasalam waxaan idinku cabsida badanaya waa shirkiga haddaba u fiirso marka shirki in laga baqaa oo nifaaqa laga baqaa saxaabadu nifaaqa way ka baqi jireen inaad tirado muwaxid baan ahayoo war wa dariiqas ku suganahay haba waxa weye baqi maayo anugu dee sax ma aha sheikhu markuu masaayishii soo sheegay waa duceeyey ilaahay ow dariiqa xaqaa nagu sug buu yidhi ilaanu kula kulmayno ilaw dariiqa xaqaa nagu sug wuxuu yidhi sheikhu raximahullah wanaraa alsalaata khalfa kuli barin wafaajirin min ahli اlqiblati wacalaa man maata minhum wanaraa waxaanu ictiqaadsanahay asalaata salaada lagu daba tukanayo khalfa kulli barin mid kasta oo baari oo wanaagsan iyo wa faajirin mid kastaoo faajira in lagu daba tukanayo ayaanu aaminsannahay oo min ahli اlqiblati dadka muslimiinta ka mid ah ahlulqibla iyo wa calaa man maata minhum ciddii dhimatay ee muslimiinta ka midana in lagu tukanayo ayaanu aaminsannahay buu yidhi sheikhu walaa nanzilu axada minhum jannata walaa naaran walaa nanzilu ma dejinayno oo minhum muslimiinta ka mid ah jannatan jannada jin mayno oo mayno hebel jannadu gelaya walaa naara naarna dejin mayno wixii daliil loo hela mooyaane walaa nashhadu calayhim bikufrin gaalnimana uga markhaati kici mayno oo mayno hebel waa gaaloobe walaa bishirkin walaa binifaaqin shirkina uga markhaati kici mayno nifaaqna uga markhaati kici mayno maa lam yadhar minhum shayun min dalik maa lam yadhar inta aanu ka muuqanin minhum xaggooda shayun arin oo min daalika madkuurka lasoo sheegay ka mida hadday dee gaalnima ka muuqato oo shuruuddii meesha ay taallo mawaanicdiina laga waayo waa lagu xukumi karaa gaalnimo nifaaqa waa lagu xukumi karaa bidcadii waa lagu xukumi karaa laakiin haddii aan loo haynin qofna layskagama xukmin karo gaalnimada iyo shirkiga iyo bidcada wanadar waxaan uga tegaynaa saraa'irahum waxay siraysanayaan ee qarsanayaanna waxaan uga tegaynaa ilallaahi ilaahay baan uga tegaynaa tacaala alla waa sarreeye waayo inagu dadka quluubtooda waxa ku jira dee ma daalacan karno waxa ay noo muujistaan ayaynu wax ku xukumaynaa waxa ay qarsanayaanna ilahay bay la hortegi doonaan walaa nara sayfa cala axadin min ummati muxamadin sala allahu calayh wasalam walaa nara ma aaminsanin oo ma ictiqaadsanin asayfa sayf in loo qaato cala axadin ruux oo min ummati muxamadin sala allahu calayh wasalam ummadda muslimiinta ka mid a ilaa man wajaba calayhi sayfu cidday sayfta ku waajibtay mooyaane qofna la dagaalami mayno oo waxa weeyaan dhiiggiisa xalaashan mayno qof sharcigu dhiiggiisa xalaaleeyey mooyaane wuxuu sheikhu raximahullah yidhi wanaraa asalaata khalfa kuli barin wafaajirin laba masalo ka hadlayaa sheikhu raximahullah masalada koobaad madaxda muslimiinta dadka madaxda muslimiinta ee muslimiinta u taliya ama fujaar ha ahaadaan kuwa aalimiina ama kuwo waxa weeye cuduulo oo xaqi ku taagan ha ahaadaane salaadii jamaacada jumcihii iyo jamaacadii iyo jihaadkii iyo xajkii waxba waa lala oogaya waa lala oogaya la odhan maayo madaxweynahaasi waa faasiq waa aalim salaad ku daba tukan mayno jumcaha ku daba tukan mayno iyo jamaacada waxa weeye taa la odhan maayo ee waa lagu daba tukanaya naraa asalaata khalfa kuli barin wafaajirin min ahli اlqiblati masalada labaad wa calaa man maata minhum ciddii dhimatay ee muslimiinta ka midana iyagana waa lagu tukanayaa oo xaqay leeyihiin hadduu muslim yahay gaal lagu tukan maayo gaal lagu tukan maayo ka diinta iyo nebiga caayaya ee aada og tahay inuu diintiiyo nebiga caayaya shalay toole iyo xalay toole sidaa ku dhintay isagoon toobad keenin waan ku tukanayaa janaasadiisaan raacaya sax maaha nebiga iyo diintii rabbiga ka caayay waa gaal soo maaha shaki baa laguma tukanayo laakiin min ummati muxamadin sal allahu calayh waslm min ahli lqibla dadka muslimiinta ah markay dhintaan xuquuqda ay waxaa ka mida ah in lagu tukanayo wuxuu kaloo shiikhuu sheegay walaa nanzilu axada minhum jannatan walaa naaran waa masalain shalay sharxnay qof muslimiinta ka mid a ah, jannana dejin mayno naarna dejin mayno ila bidaliilin nig laba u kala qaybinay altacyiin walilaaq si caama waxaa loo odhan karaa dadka muminiinta ee camalka saalixa sameeya jannay gelayaan laakiin qof gaara oo aad ka yaabtay siduu u cibaadaysanayo siduu qur-aanka u akhrinayo siduu salaadda u tukanayo ma odhan kartaa jannaad gelaysa adugu la ilaa bidaliilin daliilin loo helo mooyaane abubakar fi ljanna waa la odhanaya wa cumaru fi ljanna waa la odhanaya waayo daliil baa loo hayaa naartuna waa la mid si caama waad odhan kartaa dadka waxa weeye xumaanaha sameeyaa naar bay gelayaan laakiin qof gaaroo xumaantii samaynaya oo xumaantiisa aad ka yaabtay iyo fujuurkiisa iyo dulmigiisa iyo cisyaankiisa ma odhan kartaa hebeloo naar baad gelaysa adigu la ayaa kuu sheegay ma waxii baa laguu sheegay armuu khaatimada ilahay u hagaajiyaayo uu toobad keenaa masaladaa shalay baynu sharaxnay wuxuu kaloo sheegay shiikhu raximah ullah wanadaruu saraa'irahum ila allah waxay siraysanayaan ay qalbiga ku haystaan ilaahay baynu uga tegaynaa ma naqaana inagu inagu dawaahirta saraya waxay noo muujisteen baynu ku xukumaynaa wax laakiin qalbigiisu waxa ku haystaa anigaa og daa tirada ka waran hada qalad yaa kuu sheegay qalbiga wuxuu ku haysto adiga walaa nara sayfa cala axadi min ummati muxamadin halkana wuxuu kaga hadlay shiikhu raximah ullah laa yajuusu qatlu lmuslimi damihi ma bannaana dhiig muslimiina daadiso oo aad xalaashataa kuma bannaana intii shareecadu ka soo reebtay mooyaane umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faida qaaluu faqad casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqiha dadka laa ilaaha ila allah leh ilahay wuxuu kaa xaaraantinimeeyey dhiigooda iyo xoolahooda inaad ciyaar ciyaar ku qaadato ilaa bixaq lislaam xaqa islaamka ku mooyaane wuxuu nebigu yidhi sal اllahu alayh wasalam ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati ywmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada alxadii khubadiisii nabiga u dambeeyey sal اllahu alayh wasalam bimina ywm naxri ayuu nebigu sidaa lahaa wuxuu nebigu yidhi laa yaxilu damu bni muslimin ila min ixdaa alaain qof muslima dhiiggiisa in la daadiyaa ma bannaana saddex mooyaane saddexdaa laga soo reebay maxay yihiin aayib zaani qof guur hore soo maray oo zinaystay qofkii qof dile barheeru dilay waa laba iyo qofkii diinta ka baxay murtad baa la ydhaahdaa saddexdaa waa la dilayaa oo seefta waa loo qaadanaya laakiin wixii ka soo hadhay waxa wey muslimiintu xuquuqbay waxay leeyihiin xurmay leeyihiin xurmo dhiigooda lama daadin karo bishubha laguma daadin karo dhiigooda walaa nara alkhuruuja calaa a'immatina wawalaata umuurina wuxuu yidhi sheikhu raximah walaa naraa ma aragno oo ma ictiqaadsanin alkhuruuja calaa a'immatina kubixitaankana ugu baxayo madaxyadayada a'immadayada iyo walaata umuurina iyo kuwa waxa weeye arrimahayaga maamula kuwa madaxda noo ah in lagu baxo oo khuruuj lagu sameeyo arrinkaa may ictiqaadsanin wain jaaruu hadday doonaan dulmiba ha ku dhacaane oo dalama ha noqdaane walaa nadcuu calayhim ma habaarayno buu yidhi shiikhu ma habaarayno walaa nanzacu ka siibi mayno yadan gacan min daacatihim adeecitaanka aan aeecaynana gacan kala bixi mayno ee waanu aeecaynaa intay wanaagna amrayaan xumaan lagu aeeci maayo wanaraa waxaan u aragnaa u ictiqaadsanahay aacatahum aacadooda aanu aeecayno waxaan u ictiqaadsanahay min aacati illaahi caza wajalla inay tahay aeecitaan aanu ilaahay aeecnay aacada ninka madaxda la aeecaa waa aeecitaan ilaahay la aeecay fariidatan xaalay faral tahay maa lam yamuruu bimacsiyatin inta aanay macsi amraynin hadday macsi amraan la aeeci maayo macsidaa lagu adeeci maayo halkana wuxuu ka hadlayaa shiikhu mas'alaة caظiima min masaa'ili ahli الsunnati wاljamaca masaladaas waxay tahay ahlu sunnuhu ma qabaan alkhuruuj calى wulaati اlamr alkhuruuj calى اlxukaam xukaamta in lagu baxo dadka madaxda ah ee xukaamta ee xukunka haya in lagu baxo seef loo qaato ahlu sunnuhu ma qabaan bal ilaahay wuxuu inagu waajibiyey in la aeeco yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu allaha wa aiicu rasuula wa uli lamri minkum aeecada ilahay la aeecayo iyo aeecada rasuulka la aeecayo iyo madaxda aeeca la aeecayo ayaa meel lagu wada sheegay nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man yuطici alamiira faqad aطaacanii waman yacsi alamiira faqad casaanii bukhaariya muslim buu ku yaalla qofka ninka madaxda aeeca ee wanaagga ku aeeca anigu aeecay qofka madaxda caasiyaana anigu caasiyay buu yiri nabigu sal allahu calayh wasalam saa daraaddeed madaxda in lagu baxo xataa hadday dalamo yihiin oo wax dulminayaan waxa weeye fujaar ataa hadday yihiin in lagu baxaa oo la ydhaa ku baxaynaa oo khuruuj baan ku samaynaynaa ma bannaana cidda ku baxday in la taageero oo qalbiga laga taageeraana ma banaana waxaa dhici karta qofku isagoo gurigiisa iska jooga maasha alla aalibulcilmi iska ahoo masaajidka safka hore ku tukanaya inuu khawaarijta ka mid yahay limaada lanna wuxuu taageersan yahay mid madaxdii ku baxay ayuu taageersan yahay oo qalbiga ka taageersan yahay asagu ma bixinba laakiin qalbiguu ka taageersan yahay oo ka ictiraafsan yahay waxa weeye waa la dembi weeye saa daraaddeed laguma bixi karo bixitaanka lagu baxaana fasaadu waxaan hay lagama dhalo bixitaanka madaxda lagu baxay ee qoriga loo qaatay fasaad waxaanay lagama dhalo ikhtilaalulamni dhiiggii muslimiintoo la daadiyey gaaladii oo waxa weeye ilaahay muslimiintii ku salliday waa aragteen duwalkii muslimiinta ee khuruujka lagu sameeyey xukaamta ee lagu baxay waxa laga dheefay laga faa'iidey amnigii faruu ka baxay dhiiggii muslimiinta waa la daadiyey malaayiin muslimiinaa dhintay gaaladiibaa usoo waxa weeye dhaqaaqday muslimiintii oo qabsatay fawdaa dhalatay ka qabsaday ee waxaweye xukunka la wareegayna waa kii mid horaba kii ka daranba kii horeba waa mid ka daran sidaa daraaddeed buu shaykhulislaam wuxuu yidhahdaa maqaale aad cajiiba wuxuu yidhahdaa maa akhraja qowmun calaa imaamihim maa akhraja qowmun calaa imaamihim qoom kuma baxaan madaxdooda ilaa kaanat xaalatuhum ilaa hadday ku baxaanna xaaladooda waxay noqotaa bacda alkhuruuji aswa mid ka xun min xaalatihim qabla alkhuruuj qoom kuma baxaan madaxdooda hadday ku baxaanna xaaladdii ay markii hore ku sugnaayeen ayaaba ka wanaagsanaata xaaladdan markii dambe ku sugnaaday hadday ku baxeen oo ninkii hore madaxda ahaa meesha ka tuureen oo mid kala saareen xaaladday markaa ku sugnaadaan baa waxay ka foolxun tahay xaaladdii markii hore ku sugnaayeen taana waa la arkay oo caalamka iyo waxa waa mushaahad oo waa la arkay wadan kasta oo khuruuj lagu sameeyey waxa laga dheefay laga faaidey waa la arkay idan ahlu sunna ma qabaan madaxda in khuruuj lagu sameeyo oo lagu baxo xataa olama ahaadaan fujaar ha ahaadaan lagu bixi maayo foodada waa la iska ilaalinaya wuxuu yidhi sheikhu waa loo ducaynaya la habaari maayo walaa nadcuu calayhim madaxda lama habaarayo haddaad aragto nin madaxweynaha habaaraya ama xaakimka habaaraya ama ninka madaxdaa habaaraya faclam anahu fiihi khaslatun khaarijiya haddaad aragto nin madaxda u ducaynaya ilaahay ha barakeeyo madaxda ilaahay hanoo hanuuniyo ilaahay hanoo islaaxiyo waxa weeye isaguna waa hagaagsan yahay ariiqii saxda ayaa ahlu sunnaha ayuu ku sugan yahay wuxuu leeyay sheikh walaa nadcuu calayhim habaari mayno adeecitaankaanu madaxda adeecaynana ila ilaahay baa nagu waajibiyeye gacan kala bixi mayno ee waanu adeecaynaa nabigeena sal allahu calayhi wa aic wain akhada maalaka wajalada dahraka rawaahu muslim wuxuu nebigu yidhi ninka madaxda ah maqal oo ateec xataa hadduu xoolahaaga kaa qaado oo boobkaaga qaado dhabarkana kaa garaaco soo ulmi maaha xoolihaad xaqa u lahayd in lagaa xoogo lagaa qaado waxa weye dhabarka in lagaa garaaco oo lagu dilayo hadda nebigu wuxuu ley sal allah alay sl ismac waa aeec maqalo aeec gacnaha kala bixin haddaad ateeci weydo fasaad ka badan ayaa dhacaya walaa nadcuu calayhim adeecitaanka la aeecayaana de waa adeecitaan ilahay la aeecay ila ilaahay baa inagu waajibiye aiicu llaha wa rasuula wa uli lamri minkum ahlu waxay qabaan ulilamrigu dee madaxdaa ka mida madaxduna ama fujaar ha noqdaan ama qaar wanaagsan oo toosan ha noqdaan khawaarijtu waxay idhaahdeen madaxda la leeyahy aeeca waa madaxda wanaagsan waa ninka toosan ee kitaabka ilahay dadka ku xukumaya ee maasha allah kuwii la yaqaanayde kuwa weeye laakiin madaxweyne hadduu faasiq noqdo lama aeecaya bay idhaahdeen haakada qaalat alkhawaarij sidaa daraaddeed madaxba kama aaminsan iyagu waxay ku leyihin kuna madaxba maahaba haddaad soo qaadato aiicu llaha wa rasuula o ulilamri minkum way kugu qoslayaanba waxay leeyihin maba aha kuwani kuwanaad ka warramaysaa kuwan maahe kuwana leeyaha ateeca waa kuwii hore madaxdii la yaqaanee weeye ee toosnayde kitaabka wax ku xukmi jirtay waxay khilaafsayeen dariiqii nebiga sala allahu alay wasalam nebigu muxuu yidhi ismac wa aiic wain akhada maalaka wa jalada dahraka ma nin toosanoo quman baa xoolahaaga baab ku qaadanaya oo dhabarka kaa garaacaya xadiisku waxaa ku cad inuu ninkaasi aalim yahay walow cabdan xabashiyan wain cabdan xabashiyan ba xadiiska qaar sheegayaan hadduu adoon xabashigaba ha ahaado oo timihiisu sidaa u duuduuban yihiin hadduu doono ha ahaadee hadduu kaasi ku qabsado wuxuu nabigu maqal oo ateec ha ku bixin khuruuj ha ku samaynin wanadcuu lahum bisalaaxi walmucaafa waanu u ducaynaynaa buu yidhi shiikhu oo waxaanu ugu ducaynaynaa salaax iyo ilaahay inuu dhowro subxaanahu wa tacaala ayaanu marka madaxda waa in ducada loo badiyaa ee waa inaan la habaarin haddii la habaaro waa min khisaali alkhawaarij haddii loo duceeyena waa min khisaali ahlisunnati waljamaaca calaamadaasay culimmadu sheegeen qofka ahlubidaca haddaad doonayso calaamadiisa waxaa ka mid ah waa ninka madaxda habaara ee caaya ee xumaantooda sheegsheega ee manaabirta intuu koro waxbay dadka ku diraa tahyiiju baa la yidhahdaa kaasi waa nooc khawaarijta ka mid ah. a kumuu bixinba isagu seefa muu qaadanin laakiin mimbarku koraba wuxuu ka hadlayaa dowladda iyo xumaantooda waxaasay sameeyaan oo waxaasay sameeyaan dadkiibuu ku dirayaa waa khuruuj afka lagaga baxayo oo min alkhawaarij weeye si ahlucilmigu sheegeen wanatabicu asunata waxaanu raacaynaa sunnada nebiga sala allahu alayhi wasalam waljamaacata sunnadii nebigaanu raacaynaa sala allahu alayhi wasalam iyo jamaacada muslimiinta ونجتنب shuduuda waxaanu ka dheeraanaynaa shuduudka iyo shaadnimada iyo wlkhilaafa khilaafka muslimiinta in la khilaafo iyo wlfurqata furqada iyo kala taga ayaanu ka dheeraanaynaa tanna waa asal weyn oo ususha ahlusunna ka mida in sunnada nebiga la raaco sala allahu calayhi wasalam bidcadana layska ilaaliyo bidcadana layska ilaaliyo albidca maxaa la yidhahdaa waa maa uxdita fi اddiin mima waa wixii diinta lagu soo kordhiyey diintan aan ka mid ahayn bidca la ydhaahdaa wuxuu nabigu yihi sal اllahu alayh wasalam man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun rawahu muslim wa fii riwaayati man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun marka bidcada waa in laga dheeraadaa sunnada nebigana la laazimaa sal اllahu wuxuu nabigu yidhi fainahu man yash minkum fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunatii waxaa laazimtaan sunnadayda ayuu nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam xadiisku waa dheeryahay muxdaaadka iyo bidaca la soo darisiiyeyna nebigu ka dheeraada buu leeyahay oo iska ilaaliya wanuxibu waxaanu jecelnahay ahla alcadli waalaamaana dadka cadliga ehelka u ah ee cuduusha ah waanu jecelnahay iyo dadka ammaanada ehelka u ah ee umanada ah waa jecellahay wanubqidu ahla aljawri waalkhiyaana waxaanan u cadhoonaynaa dadka ulmiga ehelka u ah dadka ulmiya iyo khiyaanada xubiga waa la qaybiyaa ama jacaylka xubi baa jira xubun filaah la yidhaahdo xubi la yidhahdo alxubu fillaah waa maxay malaa'igta waynu jecel lahay nebiyada waynu jecel lahay saalixiinta waynu jecel lahay lakiin maxaanu jecel lahay ilaahay dartii wanaagga ay wanaagsan yihiin daraaddeed iyo ammaanada waynu jecelnahay ilaahay dartii ajar baynu ka helaynaa waxaa jira xubi maca allah xubi la yidhaahdo alxubu maca allah isaga xukunkiisu waa maxay waa shirkun soo maaha isaga waa shirki waa in ilaahay wax lala jeclaado hadda labadaa kale ilaali alxubu fi waa cibaado ajar baad ka helaysa alxubu maca allahna waa shirki wa annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illaah xubi maca allah bay ahlcilmigu ku fasireen marka tiibuu sheeku ka hadlaya raximahullah uu leeyahay dadka waa wanaagsan waa jecel lah dadka xunxunna waa necebnahay ilahay dartii baynu necebnahay soo maa waaye wanaquulu waxaan odhanaynaa allaahu aclam ilaahay baa og fii ma ishtabaha calayna cilmuhu wixii uu isaga keen eekaado cilmigiisu ee aynu garan weyno waxaynu odhanayna allahu aclam tana waa masalo aad iyo aad u muhiima qofka aalib alcilmiga wuxuu garan waayo masaladuu garan waayo yaanu ku dhiirin waa inuu iska idhahda allahu aclam allahu aclam saxaabadii nebiga bal fiirso nebigaa su-aal weydiinaya war waxaa ma garanaysaan waxay ku jawaabayaan allah warasuuluhu aclam nebiga sala allahu calayh wasalam u kaalay isaga su-aal baa la weydiinaya aan weli waxyi kaga soo degin nebigu waa aamusaya sala allahu aleh wasalam yantadir maxay waxyi ilaa waxyu ka imanayo nebigu kama jawaabayn sala allahu aleh wasalam haddaba lu fiirso cumar bnu khadaab radia allahu tacaala canhu iyo waxa weye saxaabadii kale faraha badnayd haakada saasay ahaayeen inta waxa weye asilo fara badan la weydiiyo ayay odhanayeen waxa weeye garan mayno ayay odhan jireen garan mayno imaamu maalik waxaa la yidhaahdaa afartan su'aalood baa la weydiiyey afartan afartankii su'aalood intuu ka jawabay mataqaanaa afartankii miyuu ka wada jawaabay afar buu ka jawaabay waa imaamu maalik afarta waxa weeye a'immada ayuu ka mid yahay imaamu maalik afartan su'aalood baa la weydiiyey nin baa intuu usoo rexnaystay ayuu yii sheekh afartan suaalood baan ku weydiinaya tiri buu yii uwaday uwaday uwaday afar buu ka jawaabay lix iyo soddonkii soo hadhay wuxuu yidhi allahu aclam la adri buu yii la adri garan maayo ninkii baa yaaba wuxuu yaa imaam meel dheer baan kaaga soo rexlaysta waxaasoo su-aalaha baan ku weydiiyey maxaan dhuu idhada markaan la weydiiyade ile imaamkii weynaa baan u tegeeyey wuxuu yidhi ku noqo ilkaagii qoomkaagii ku noqo oo dib u ruxlayso u sheega waxaad tidhahdaa maalik baan afartan su'aalood weydiiyo afar unbuu ka jawaabay lix iyo soddonkii kalena wuxuu yidhi laa adri garan maayo ma nuqsaan ba arrinkaasi nuqsaan ma waxa nuqsaan ah adigoon wixii garanaynin inaad isku qaaddo adigoo dadka ka xishoonaya oo isle waxaa laodhanaya ninkii afartan sano wax baranayey ma garanaya buu leeyay waawaa sidee markaa haadaa laysa binuqsaan waa rifca iyo sharaf inaad tidhahdo laa adri saa daraadeed bay odhan jireen laa adri waa nisfu lcilmi laa adri cilmiga kale barhkiiba weeye ayay odhan jireen wanaraa almasxa cala alkhufayn halkaa inoogu joogo wallahu subxaanahu wataala aclam sala allahuma calaa nabiyina muxamedi wala ali